caza wajalla uu yidhi fii suurati alacraaf ina rabbakum allahu aladii khalaqa alsamaawaati waalarda fii sittati ayaam meesha wuxuu ka gudagalay sifada sifatu listiwa sifatu listiwa waa min sifaati alafcaal yacni ilaahay subxaanah wa tacaala istawaa calaa carshihi bacda khalqi asamaawaati waalard marka waa arrin mashiicadiisa ku xidhan oo ilaahay subxaanah wa tacaala iraadadiisa ku xidhan wey macnaha asxaabulxadiidka marka ahlusunna waxay rumaysan yihiin oy qirayaan alla subxaana wa tacaala inuu toddobadiisa samo ka koreeyo carshigiisana ka saramaray leanna carshigu toddobada samuu ka koreeyaa allana subxaanahu wa tacaala carshigiisuu ka sii sarreeya sida kitaabkuba ku hadlay qur-aanku uu ku hadlay fii qowlihi caza wajalla fii suurati alacraaf dhowr meelood oo qur-aanka ay ku soo aroortay sifadaasi ayuu aayadahoodii inoo keenay lix meelood buu keenay meeshii toddobaadna yacni wax weeyaan wuu ka tegey meesha koobaadii waxa weeyaan ay soo aroortay waa fii suurati alacraaf alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala ina rabbakum rabbigiin allaahu alla wey alladii midkaasoo khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaatka abuuray waalarda iyo dhulalka fii sittati ayaamin maalmo lix a dhexdooda ku abuuray uma kadibna istawaa wuu saro maray cala alcarshi carshiga korkiisuu ka saro maray yacnii samaawaadkiiyo dhulalka markuu abuuray lix beri kadib lix beri gudahood markuu ku abuuray kadib ayuu carshigiisa alle ka sarmaray subxana wa tacaala <clears throat> ka kormaray wa qowlihi iyo alle odhahdiisa uu yidhi wa qowlihi fii suurati yuunus iyadana uu ku yidhi waa meeshii labaad inna rabbakum rabbigiin allaahu alla weye alladii midkaasoo <clears throat> khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka iyo waalardi dhulalka fii sittati ayaamin lix beri gudahood ku abuuray uma kadibna istawaa wuxuu ka saromaroo ka kormaray cala alcarshi carshiga korkiisa yudabbiru wuu maamulaa alleh almra arrinka kownka arrinkiisa ayuu maamulaa halkaasuu ka soo maamulaa maa min shafiicin mid ergeyn kala ma jiro ilaa min bacdi idnihi ogolaanshihiisa kadib mooye cid erge isku dayi jirtay iyo shafaaco ma jirtay inuu idmo mooyaane rabbi subxaana wa tacaala waa meeshii labaad oo iyaduna uma istawaa cala alcarshi rabbi subxaana wa tacala ku yidhahdo qur-aanka wa qowlihii iyo alle odhaahdiisa fii suurati racdi iyadana uu ku yidhi allaahu alle alladii midka way rafaca kor yeelay assamaawaati samaawaadka kor yeelay bikayri camadin tiirla'aan xaal ay ama bigayri camadin tiir la'aan ayuu alla kor yeelay tarawnahaa xaalaad arkaysaan tiir la'aantaas iyadoo ay idiin muuqato iska cadda uma markaa kadibna markuu kor yeelay istawaa wuu ekaado wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiguu ka sarmaray iyaduna meeshii saddexaad wey wa qowlihi alla odhahdii subxaana wa tacala uu yihi fii suurati alfurqaan aydan uma kadib istawaa alla wuu saramaray cala alcarshi carshigu ka sarmaray alraxmaanu fas'al weydii bihi isaga khabiiran arraxmaanu weeye fas'al weydii bihi isaga khabiiran mid arrimaha gun og weydii wa qowlihii alla odhaahdiisa fii suurati sajda uu ku yidhi uma kadibna istawaa wuu saro maray cala alcarshi buu ka saro maray wa qowlihi weeye midda kaleeto alla odhaahdiisa uu yidhi fii suurati taaha alraxmaanu allaha naxariista badani cala alcarshi carshiga korkiisa ayuu istawaa ka saro maray lix meelood buu halkan ku keenay meesha toddobaad waa suuratu alxadiid muusan keenin oo alle subxaana wa tacaala waa ka yidhi huwa alle alladii midka wayey khalaqa abuuray alsamaawaati iyo waalarda dhulalka fii sittati ayaamin buu ku abuuray maalmo lix ah gudahood buu ku abuuray uma kadibna istawaa alla wuu saromaray cala alcarshi buu ka saromaray toddobadaa meelood ayaa qur rabbi subxaana wa tacaala yacni sifatu listiwaa si toosa loogu sheegay oo mid walba istawaa cala alcarshi carshigu daba socdo kelimatu calaa la daba dhigay kadibna carshiga la daba dhigay istawaana sideedaba haddii kelimatu calaa laga dambaysiiyo xarfu jarkaasi la daba dhigo culimmada luqadu waxay leeyihiin waxaan saramarid ahayn looma yaqaano ah, markii aynan xarfu jar ka dambaynin istawaa waa la yidhaahdaa bimacnaa dhammaystiran bay markaa noqotaa markii xarfujar ka dambeeyo xarfujarka ka dambeeyana ilaa uu yahayna bimacnaa qasada loo isticmaalaa bay dhaha laakiin haddii xarfujar ka dambeeya xarfujarkuna calaa yahay bimacnaa waxa weeyaan markaas kormarid iyo saromarid waxaan ahayn lagama fahma yeli saasay macnaa ayib marka toddobada meelood waxaa kaloo iyadana u markhaati kacaya oo iyadana qur-aanka ku soo aroortay meel kasta aayad kasta oo sheegaysa ilaahay xaggiisa wax ka soo degay ama roob soo degaya ama naxariis soo degaysa ama waxyigoo degaya ee soo aroortay qur-aanka aada ugu badan ayaguna waxay ka mid yihiin sifaatka ku tusaya alle inuu koreeyo aad bayna u fara badan yihin wax kastoo ilaahay xaggiisa ka imaanaya qur-aanku wuxuu u isticmaalaa nusuul degitaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo iyadana daliilu ah aayadaha qur-aanka tusaya wixii xagga ilaahay aadaya laga cabirayo koritaan iyo fuulitaan saas way macana ilayhi yascadu alkelimu اطayib tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi ila akhirihi curuuj iyo sucuud iyo waa laga cabiraya wixii xagga ilaahay subxana wa tacala aday wixii xaggiisa ka imaanayana nusuul iyo degitaan baa laga cabiraya nusuustaasoo dhan iyaduna waxay ku tusaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu koreeyo ayb wa ahbara wuu warramay buu sheekhu yidhi allaahu alla wuu warramay subxaana korhaye can fircawna fircoon wuxuu ka warramay fircoonkii alla ciini ee lacnadnaa lacnadda ku dhacday annahu isagu qaala inuu yidhi lihaamaana haamaan inuu ku yidhi ibni dhis lii aniga sarxan ii dhis sar ii dhis sar dheer ii dhis lacallii waxaan mudnahay abluqu inaan gaadho al asbaaba yacni waxa weeyaan irida asbaaba asamaawaati samaawaad samadaha iridahooda inaan gaadhaan mudnahay oo fa attalica aan daalacdo ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahiisa markaan soo arkay wa innii anugu la adunnuhu waxaan u malaynayaa buu idhi muuse kaadiban inuu beenaalay bal ii dhis buu idhi yacni asbaabta ama iridaha samada inaan gaadho yaan doonayaa oo maxaad rabtaa markaad halkaa u socoto bal waxaan doonayaa buuhi ilaahan uu sheegaya muuse kor ku sheegahayo inaan soo arkaan rababa waxaanan u malaynayaa inuu beentiyah yahay ilaah baa samada jiroo kor jira warkaa inuu been ku sheegayaan u malaynay laakiin waa soo hubsan buu le walan soo hubsade iyo dhisartaa dheerid buu dhis buu le maana ayib aayadda marka waxaa loo deliishanayaa in uu nebi muuse calayhi salaam fircoon uu ku yidhi allaha aan caabudayaayo kor buu jiraa warkaas inuu muuse u sheegay fircoon u sheegay fircoonna uu leeyahay waxaasi wax jira maaha oo ilaah kor jiraayo ma leh taasaa marka keenaysa inuu fircoon uu yidhaahdo yani waxaweye sar ha la ii dhiso bal samadaan aadayaayo ilaaha muuse sheegayo kor ku sheegayaan soo ogaanaya macna wa innamaa qaala wuu yidhi fircoon daalika arrinkaasuu yidhi muxuu u yidhi liannahu isagu samica wuxuu maqlay muusa muuse ayuu maqlay calayhi salaam yadkuru isagoo sheegaya anna rabbahu rabbigii fi samaa'i inuu xagga sare jiro muusuu ka maqlay rabbiga anigu aan cabudaya dhulkan iyo kownkan abuurtay adigana ku abuuray waa mid kor jira mid dhulkan joogaba ma ah muusa saa ku yidhi fircoon ayib alaa taraa miyaadan arkaynin buu yidhi sheekhu ilaa qawlihi odhaahdiisa miyaadan arkayninoo fiirinaynin uu yidhi wa innii anigu la adunnuhu waxaan u malaynayaa kaadiban mid been sheegaya inuu yahay muxuu been ku sheegaya yacnii wuxuu ka wadaa fii qowlihi odhaahdiisuu been ku sheegaya uu muuse yidhi inna fi samaa'i ilaahan uu yidhi xagga sare ilaah baa jira warkaa inuu been ku sheegayaan u malaynaya saas wey macnaha yacni fircoon warkan uu inkirsan yahay diidan yahay ee mukaabarad iyo madax adayga uu ka samaynayo waa war uu nebi muuse ka maqlay calayhi salaam nebi muuse u sheegay saas wey macnaha hadalkaa uu sheekhu leeyahay isla laftiisoo kaleeto ayaa waxaa odhanaya oo aayadda sidan hadda abu cuhmaan isaabuuni uu deliishanayo inay ka mid tahay aayaadka kutusaya sifatu alculuwi waalfawqiya ayaa waxaa u deliishanaya isaguna abu muxamed cabdullahi bni yuusuf aljuwayni alimaam aljuwayni abu muxamedin aljuwayni imaamu alxaramayn aabihii imaamu alxaramayn aabihii nin caalima buu ahaa oo aad u caja badan ilaa qushayri iyo uu ka soo guuriyo culimmada shaaficiyada qaar ka mid ah inay yidhaahdeen haddii wakhtigiisii ilaahay nebi uu soo saari lahaa ama rasuul diri lahaa isaga inuu ka dhigi lahayn baan u malaynabanabay yacni cilmigiisa iyo fiqhigiisa iyo jalaaladiisa iyo samtigiisa iyo akhlaaqdiisa nin aada loola yaabay buu ahaa risaaluu leeyahay la yidhaahdo risaalatun fii ihbaati alistiwaa'i waalfawqiya wa mas'alati alxarfi wasawt waxay ku daabacan tahay yani waxa weeyaan rasaa'il fara badan iyo iyaduba rasaaisha la yidhaahdo majmuucatu arasaa'il almuniiriya ayay ku jirtaa macnaha waa risaale aad u qiimo badan oo uu si fiican in badanna waxaa ka soo guuriyay sheikhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah culimadii waaweynee shaaficiyadu ka mid a ah. ayib waxaa kaleeto isagana aayaddaa u deliishanaya sifada fawqiyada iyo inay yacni kutusayso alle inuu sarreeyo hadalkaana inuu fircoon muuse ka maqlay isaguna waxaa u deliishanaya alimaam abulxasan alashcari fii kitaabihi alibaana fii usuuli diyaana isaguna sidaa abu cumaan oo kale saabuuni oo kale buu aayadda ugu deliishanaya wuxuu leey fircoon warkaa waxaa ka keenay muusa ku yidhi allaha aan caabudayna kor buu jira warkaa muusuu beeninaya marka saas daraaddeed baa wuxuu yidhi wa innii kaadiban inuu been sheegayo kor ilaah baa jira oo rabbiga kor buu jiraa warkaa inuu been ku sheegayaan u um malayn buui fircoon baa warkaa odhanaya macana marka taqriiban qolyaha waxay u qaateen aayaddan oo culuwiga loo daliishadayo fawqiyada inuu sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi keliya leeyahy markaasaa waxay yidhahdeen fircoon warkiisa buu wax ku dhisahayaa halkaasay la mareen nin fircoon caqiide ka qaadanay halkaasay la mareen abulxasan alashcari baa yaa ugu horreeyey abu maxamed aljuwayni baa uga horreeyey abu ismaaciil yani abu cumaan saabuni baa uga horreeyey kullina waa a'imadii waaweyn shaaficiyadu saas wey macnaa ayib marka waana sidaas culimmadu ay u sheegayaan alaa taraa miyaadan arkayni ilaa qowligii odhahdiisa uu yidhi wa innii la adunnuka kaadiban yacni wuxuu ka wadaa fii qowligii odhahdiisa inuu been ku sheegayo ina fi samaa'i ilaahan uu yidhi muuse warka inuu been ku ummadda culimmadeeda iyo wa acyaanu ala'immati a'immada kuwooda waaweyn alacyaan waxaa laga wadaa alkibaar walashraaf a'immada kuwoodii waaweynaa iyo ashraaftoodii oo min asalafi ah raximahum ullahu lam yakhtalifuu maynan isku khilaafin fii ana allaha alle tacaalaa korahaye calaa carshihi carshigiisa inuu ka sarreeyo wa carshuhu carshigiisuna fowqa samaawaatihi samooyinkiisa inuu ka koreeyo maynan isku khilaafin buuri wuxuu yidhi ummaddan islaamka culimmadeedii <clears throat> iyo a'immada kuwoodii waaweynaa ee salafka allaha u naxariistee maynan isku khilaafinoo iskumaynan diidin alle inuu carshigiisa ka koreeyo carshiguna inuu samaawaadka ka koreeyo iskumaynan diidinoo iskumaynan khilaafin buuri halkaa marka wuxuu ka wadaa mas'alada ilaahay inuu carshigiisa ka koreeyaa waa mas'ale ijmaac ah oon khilaaf ka jirin culimmadii waaweynaa ee ummadda iyo a'immadii salafka agtooda khilaafo kuma jirin masaladan masale ijmaacay ahayd ayb ijmaacaas abu cuhmaan isaabuuni uu soo guurinayo isagu keli kuma ah culimmo fara badan baa sidaasoo kale soo guurinaysa inay a'imatu salaf iyo culimmadii waaweynaa agtooda ay ijmaac ka ahayd alla inuu carshigiisa ka sarreeyo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a ragga soo guuriyey ijmaacaas alimaam isxaaq ibnu rahwiya isxaaq ibnu rahwiya saaxibu imaam axmed imaamu ahli khuraasaan <clears throat> ninkii saaxibu madhabka ahaa ayaa isaguna soo guurinayo wuxuu yidhi yacni alraxmaanu cala alcarshi istawaa markuu fasirayey wuxuu yidhi ijmaacu ahli اlcilmi أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة culimada oo dhan waxay isku waafaqeen buuri allah subxaana wa tacaala carshigiisa inuu ka sarreeyo wax walba oo dhulka ugu hooseeye yaalla dhulka qeybtiisa ugu hoosaysa wixii yaallana waa ka warhaya hadalkaasi ujeeddadiisu waxa weeye yacni allah subxaana wa tacaala carshigiisuu ka sarreeya laakiin cilmigiisi iyo ogaanshihiisi iyo la socoshadiisu meel walbay taalla saas way macana meel walba waxa yaallaayey ee meel walba addoommada la jiraay waa ilaahay ogaanshihiisa iyo cilmigiisa laakiin ilaahay daatadiisa carshiguu ka sarreeya sidaasuu ijmaaca kaga soo guurinaya isxaaq ibnu rahwiya culimmadii salafka ridwaanullahi calayhim waxaa isaguna ijmaacaa soo guurinaya labadii nin ee iyagana raasiyeynka abu zurcat alraazi iyo abu xaatimin alraazi oo iyaguna a'immadii salafka culimmadii waaweynee xadiidka ka mid ahaa ayaa ijmaaca iyaguna soo guuriyey ibnu abi xaatim baa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey aabbahay abu xaatimin alraazi iyo abu zurca waxaan weydiiyey can madhabi ahli الsunna fi usuuli اddiin wma adrakaa calayhi alculama'a fi jamiici alamsaar usuulu diinta usuusheeda wixii madhabkii ahlu sunnaha ay ka soo gaadheen culimmada wadammada iyo gobollada kale joogtana waxay ka soo gaadheen ayaan weydiiyey buuri markaasaa waxay yidhaahdeen adraknaa alculamaaa fii jamiici alamsaar yacni wadammada oo dhan muslimiinta culimmada joogta waxaan ka soo gaadhnay ana allaha calaa carshihi baa'inun min khalqihi ilaahay subxaana wa tacaala inuu carshigiisa ka koreeyo khalqigiisana ka baxsan yahay rabbi subxaanah wa tacaala naskaasi waxaa isagana soo guriyey alimaamu laalakaa'i sheekhu albani caleyh raxmat ullahina waa saxiixinaya ayib ijmaaca ay soo gurinayaan waxaa ijmaaca soo guriyey isagana alimaam abu cumar aalamanki alamanki fi kitaabihi alusul ila macrifati alwusul ila macrifati اlusul isaguna wuxuu leeyahy ajmacu lmuslimuuna min ahli الsunna cala ana macnaa qowlihi wahuwa macakum aynama kuntum wanaxwi dalika min alqur'an anahu cilmuhu وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء أبو عمر abdulmanki wuxuu leeyahay isaguna waa culimmadii qarnigii saddexaad aakhirkiisa ilaa waxaan dhihi lahaa qarnigii afraad aakhirkiisa ilaa qarnigii shanaad bilowgiisa raggii noolaabuu ka mid ah waxay isku waafaqeen buu ihi muslimiintu oo ahlu sunnaha ah anna macnaa qowlihi wahuwa macakum aynamaa kuntum iyo nusuusta la midka ah alla la jirankiinna weeye meel aad joogtaanba wuu idinla jiraa nusuusta macnaha lehee qur-aankaa waxaa in laga wado in cilmigiisa laga wado bay culimmadii sunnadu isku waafaqeen meel walbood joogtaan wuu idinla jiraa wa huwa macakum aynamaa kuntum bicilmihi sidaa waxaa isku waafaqay culimmadii ahlu sunnada iyo salafkaa isku waafaqay amaa alla daatadiisu wa fawqa asamaawaati bidaatihi mustawin calaa carshihi buui amaa daatadiisu carshiguu ka sarreeya rabbi subxaanahu wa tacaala meel walba ma joogo soo ma jeed ijmac waay mas'aladani mas'alo salafkii culimmadii sunnada agtooda khilaaf ka jiray maba ahayn ijmaac bay ku ahaayeen way isku waafaqsanaayeen waana ijmaac laga dhaxlay ilaa saxaabadii ilaa taabiciintii aimadii waaweynaa sidaa loo soo kala guuriyey cinda ahli sunna waljamaca rabbi carshigiisuu ka sarreeyaa meel walba ma joogo laakiin meel walba waxaa jooga waa cilmigiisa ogaanshihiisa araggiisa la socoshadiisa waxba kama qarsoon saasay macnaha wax weeyaan ayay marayaan marka yani waxa weyaan ijmaaca uu soo guuriyay abu cuhmaan isaabuuni unbaynu doonaynaa ijmaacyo kaleeto oo culimmadu inaan ku xoojinno si aan loo qaadanin inuu isagu keli ku yah yubituuna waxay sugaan buu yidhi min dalika arrinkaa dhe xaggiisa waxay ka sugaan maa ahbatahu allahu wuxuu alla sugay tacaala korahay yacnii istiwaha waxay ka sugaan wixii ilaahay sugay tacaala korahay wa yu'minuuna way rumeeyaan bihi isaga wa yusadiquuna way rumeeyaan alrabba rabbiga ayay u rumeeyaan jalla wacalaa fii khabarihi warkiisa warrankaa uu u warramo u sheegay inuu carshiga ka saro maray bay ka rumaystaanoo ma beeniyaan leanna ilaahay subxaana wa tacaala ninna naftiisa uguma xoog ogaalsanaa isagaa cid walba iska yaqaana khalqiga marka loo yimaadana basharka nebi maxamed baa ugu yaqaana rabbigii subxana wa tacaala markii laga yimaado ummaddanna saxaabadii nebiga ugu yaqaanay rabbigood ayaga marka laga yimaadana ardadoodii baa ugu yaqaanay allah subxana wa tacala kulligood meeshay mareenoo isku raaceen ka leexashadeedu marka wax weeyaan khatarteeday leedahay marka wayusadiquuna rabba alle ayay rumaysanayaan caza wajalla fii khabarihi warkiisa uu u sheegay inuu carshiga ka sarreeyo wayutliquuna way sii daynayaan maa shaygii atlaqahu uu sii daayey subxaanahu wa tacaala alla uu sii daayey wixii alla uu sii daayey oo min istiwaa'ihi ekaanshihiisaa min istiwaa'ihi saramaridiisa calaa carshihi carshigiisa korkiisa uu ka saramaray sidaa ilaahay u itlaaqay bay u itlaaqayaan oo u sii daynayaan ma taxriifinayaan kayfiye u samayn maayaan ma tashbiihinayaan sidaa ilaahay subxaana wa tacaala u sheegtay bay iyaguna ugu gaabsanayaanoo wayutliquuna way sii daynayaanoo way itlaaqayaan maa atlaqahu wuxuu alla itlaaqay subxaana wa tacaala oo min istiwaa'ihi ka koromaridiisa calaa carshi carshigiisa uu ka kormaray wa yumiruunahu way socodsiinayaan calaa daahirihi daahirkiisay ku socodsiinayaan amiruuha kamaa jaa'at bilaa kayfin siday ku timid ku socodsiiya oo ku wada idinkoon kayfiye iyo qaab u samaynin saasaa leehi macana calaa daahiriha calaa daahirihi maxaa laga wadaa yumiruunahu calaa daahirihi luqadda carabiga ee qur-aanka iyo sunnadu ku timid luqadda carabigii macnaha laga fahmayo ee fahamka u soo degdegaya ayaa daahirka la yidhaahda macnaha daahirkee laga fahmayo ku wada macnihii ha diidina wax macnaha ka shisheeyo oo kayfiye wax idinka qarsoonna ha raadinina laakiin sideedaa ku socodsiiyo waxaad uun dul istaagtaan istawaa calaa carshihi tabaaraka wa tacaala ilaahay carshigiisa ayuu macnaha ka saramaray ayb yumiruunahu way socodsiinayaan way wadayaan calaa daahirihi daahirkiisaasay ku wadayaan wixii alla itlaaqay wayakiluuna way tala saaranayaan oo way u daynayaan cilmahu cilmigiisana ilallaahi ilaahay bay u daynayaan oo u tala saaranayaan waynu soo marnay wayakiluuna cilmahu ila allah maxaa laga wadaa cilmu lkayfiya soo ma ah. leanna waxa weeyaan macnaha in laga fahmayo daahir awuu sheego wayumiruunahu calaa daahirihi daahirkiisay ku wadayaan oo macnaha daahirka ka muuqda ma gudbayaan kayfiyadii baa kuu soo hadhay wayakiluuna way tala saaranayaan cilmahu xaqiiqadiisa iyo kayfiyada iyo siduu u yaaliyo xaqiiqata amrihi ilallahi ilaahay bay u tala saaranayaan oo kunhiga iyo xaqiiqada ma raaraadinayaan ismana weydiinayaan ma dabagelayaan daatada ilaahay basayna kayfiyadeeda u garanaynin bayna sifaatkana kayfiyadooda u garanaynin saasay kaga gaabsanayaan wa wayaquuluuna waxay odhanayaan ah, asxaabuulxadiidku aamanaa waan rumaynay bihi kullun mid kastana min cindi rabbinaa rabbigana agtiisu ka ahaaday mutashaabiha iyo muxkamkii labadiiba rumaynay labaduba xagga ilahay bay ilan ka ahaadeen wamaa yadakkaru ma waana qaato ilaa ulul albaabi caqliyada fayow kuwa u saaxiibkaiyo cuquushoodu fayuudahay mooye kuwaasaa waana qaato wixii mutashaabihana ka gaabsada oo sidiisa ku rumeeya muxkamkana rumeeyo oo qaatooo dhaqangeliya saas way macnaa kamaa ahbara siduu alla warramay tacaala korahaye can ilraasikiina kuwa xididaystay fi filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay siduu kaga warramay oo annahum iyagu ah yaquuluuna inay leeyihiin dalika arrinkaa inay leeyihiin waalraasiquuna fi lcilmi yaquuluuna wey hadalkaa yani aamanaa bihi kullu min cindi rabbina waxaa iskale alraasikuun fi lcilmi kuwa cilmiga ku xididaystay oo iyagu shubuhaadka iyo yani aynan yani dabaylaha fitanka iyo aynan qaadin ah, saas way macnaha yani mana raacraacaan shubahaadka ma raacraacaan mutashaabihaadka ma raacraacaan ma dabagalaan muxkamkay ku dhagaan mutashaabihana muxkamkay u celiyaan leanna muxkamka asal ah saas daraaddeed buu alla ammaanay subxaana wa tacala kama ahbara siduu warramay tacala kudhahaya can iraasikhiina kaga warramay kuwa xdidaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xdidaystay annahum iyagu yaquuluuna inay leeyihiin daalika arrinkaa inay leeyihin lasoo sheegay wa radiya alla waa ka raali noqday minhum xaggooda radiya raalli buu ka noqday minhum xaggooda arrinkaasi raalli buu uga noqday fa ahnaa markaasuu ammaanay calayhim korkoodu ammaanay bihi kaa sababtii buu ku ammaanay ilahay baa ammaanay subxana wa tacala wuxuu ku ammaanay waxaynan cilmigoodii aqoontiisa gaadhsiisnaynna inay ka gaabsadaan wixii ay aqoontiisa leeyihiinna inay macnaha wax weeye qaataan taasaa ilahay ku ammaanay subxana wa tacaala mutashaabihana sidiisay ku rumaynayaan oo markaa wuxuu wataa kayfiyadii inayna garanayninna waa qirayaan ila waa mutashaabih sifadan macnaheeda oo saramaridda ana way garteen oo iyadana waa qirayaan waa muxkam iyo mutashaabih leanna horaan usoo sheegnay sifaadka min xayu اlmacnaa waxa weeyaan waa waa muxkama min xayu اlkayfiya wاlkunhi waxa weeyaan waa mutashaabih saas daraaddeed baa abu moxamed injuwayni riwaayat risaaladaan hadda sheegaynay risaalatu fi ibaati alfawqiyati yani waxa weeyaan fi ibaati alistiwaai walfawqiyati wuxuu leeyahay yani waxa weeyaan alcabdu fi sifaat wuxuu leeyahay waa mubsirun min jiha wa acmaa min jiha mubsirun min jiha oo sifadan macnaheeda waa mubsir oo ruuxii carabiga yaqaanayba waa garanaya jiha kaleetana waa acmaa oo waa jihada kayfiyada iyo xadidideeda dankaana acmaa buu ka yahay buui saas maana waa tii haddaan tilmaamayno taqriban macnaha ayib faanaa calayhim alla waa ammaanay bihim iyaga ayuu ammaanay aayaadkaasi marka uu imaamku hadda soo deliishaday oo istiwaha kutusaysa kutusaya tafsiirka salafku ridwaanullaahi calayhim ay mareen sida mujaahid ibnu jabri oo kale abulcaliyat alriyaaxi iyo a'immadii salafku kelimata istawaa waxay ku fasireen calaa wartafaca bay ku fasireen sida imaam bukhaari iyo keyrkii saxiixiisa ku keenay culimmada tafsiirka dhan ibnu jariir iyo keyrkii ay soo guurinayaan biasaniida saxiixa ay ku keenayaan calaa wartafaca bay ku fasireen a'imadii salafka taabiciintii khaasatan ah, yani waxa weye wuu saramaray carshigu ka saramaray bay ku fasireen ayib waana middaa midda a'immada salafku ay isku raaceen oo taqriirinayaan aayaadkuna yani macnihii luqada carabiga ay ku soo degeen macnaha laga fahmaya kaa isagaa wey macnaha ayib ama dawaa'ifta ta'wiiliye waa u tegi doonaa ayagu kelimatu istawaa ayay intay leexiyeen bay istawlaa u leexiyeen waana u tegi doonaa insha allahu tacala yay yihiin qolyahaasi fikradaasina asalkeedu yay ka soo jeedaan laakiin marka hore bal aan taqriirinno madhabkii ahlusunnaha ee laga soo gaadhay saxaabada iyo taabiciintii aimaamdii waaweynaa kaas aan taqriirinno kadib markaa kadib aan u tagnay yaa khilaafay madhabka isaga qaala imaamku wuxuu yidhi akhbaranaa abulxasan cabduraxmaan ibnu ibraahim ibnu maxamed ibnu yaxya almuzaki khaiib wuxuu leeyahay iqu ahaa ninkaas abubakr alkhaiib qaala wuxuu yihi xadaana muxamed ibnu daawuud ibnu sulaymaan zaahid xaafid buu ahaa isaguna qaala wuxuu yihi ahbaranaa caliy bnu muxamed ibnu cubayd abulxasan alxaafid khaiib albaqdaadi wuxuu leey kaana iqatan xaafidan caarifan min aslihi buu iiga warramay asalkiisii alcatiiqi ee horreeyey min aslihi alcatiiq waxaa laga wadaa min nuskhatihi alqadiima min aslihi alcatiiq waxaa la yidhahdaa kitaabka marka ninka mu'alifka iska leh kitaabka ninka qoray ayaa waxaa waxaa laga guurinaya kitaabka markaad adiga qorato oo ardada aad siiso way kaa guursanayaan kitaabka marka lagaa guuriyo ninka kaa guuriyey wuxuu isu fiirinayaa kitaabkaagii uu ka guuriyey iyo midka isagu uu qortay buu isu fiirinaya waxba markii inta laysu bandhigo cardi lagu sameeyo la arkay inayna waxba isku khilaafsaneen kanna asal buu noqonayaa kanna asal buu noqonaya ku kalaa kaas kasii guursanaya farac buu noqonaya ku kalaa kasii guursanaya waxaa laga yaabaa mu'alifku inuu leeyahay dhowr asal oo kitaab oo kitaabkii oo qoraalkiisa ah dhowrkan asal marka way kala horreeyeen mid waa horuu qoray mid dib dambuu qoray mid haddana waa ka sii dambeeyey kii hore ayaa marka waxaa la yidhaahdaa asluhu lcatiiq kaasaa la dhaha asluhu lcatiiq saas way manaa ay nuskhatuhu lqadiima way macnaha wuxuu iiga wariyey buuhi oo iiga sheegay min aslihi asalkiisii buu iiga iiga warramay asalkii alcatiiqi ee horreeyey asalkiisii hore iyo nuskhadiisii qadiimka ahayd ayuu iiga warramay buuhi wuxuu yidhi isaguna xadaanaa abu yaxya ibnu kaysabata alwaraaq ah, ibnu kaysaba kutubta qaarkood waxay qorayaan ibnu kabsa ah, ibnu kabsa sax maa ah. ya muu qoraya ibnu ashrasa ibnu bishr ibnu kaysaba wey ibnu kaysaba abu yaxya muxamed ibnu cumar ibnu kaysaba alwaraaq baa la yidhahdaa ibnu kaysabat alwaraaq ayaa la yidhaahdaa ninka isaga ayb wax uu sheegayo jarxi iyo tacdiil toona maynan sheegin qaala wuxuu yihi xadaana muxamed ibnu ashras alwaraaq abu kinaanata ahaa muxamed ibnu ashrin waraaq alansaari abu kinaana isagana waxa weeyaan jarxi iyo tacdiil toona waxuu sheegay ma qaala wuxu uhi xadaana abulmugiira alxanafi cumayr ibnu cabdilmajiid baa la ydhahda isagana ibnu maciin wuxuu leey waa daciif abu xaatimna wuxuu hi laysa bihi ba'sun qaala wuxuu uhi xadaana qurat bnu khalidin asaduusi alxaafid alxuja waa iqa wey isaga can ilxasan ibni abilxasan albasri xasan albasri way taabicii can abiihi alka can ummihi muu idiin qoraya mise can abiihi nusakhda qaarkood waxaa ku qoran can ummihi baa ku qoran nusakhda qaarkoodna can abiihi baa ku qoran can ummihi haddii ay tahay waa majhuulatulxaal xaalkeeda waxba lagama oga saas way macnaha yacni waxa weeyaan jahaalatulcayn ma aha laakiin jahaalatulxaal waa mastuuro wey taqriiban laakiin aabihii hadduu yahay xasan ibn abi abilxasan aabihii yasaar ibnu cabdi baa la yidhahdaa alhudali asagu waxa weeyaan nin la yaqaano wey ah, nin la yaqaanuu ahaa cumar ibnu khataab wakhtigiisii ayuu wuxuu guursaday mawlo ay lahayd ummu salama umulmu'miniin markaasay xasan u dhashay asaga abulxasanka xasanulbasri aabihiina waxaa la leeyahay suxbuu leeyahay oo saxaabigu ah kaana lahu suxba saasay leeyahay marka haddii hooyadii ay noqotona cillaa ku jirto jahaalaa ku jirta hadday noqoto ay noqoto maaragtay aabbihii uu noqdona meesha cilladaasi waa ka baxaysa laakiin cillooyinka lule ahar ku leeyahy macna can ummi salamata buu ka warinayaa isaguna fii qowlihi tacaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa fii tafsiiri qowlihi tacaala baa waxaa lagaga warinaya qaalad inay tidhi alistiwaa'u hayru majhuul waalkayfu hayru macquul waliqraaru bihi iimaanu waljuxiidu bihi kufrun alistiwaau istiwa aayaddu ay sheegaysaay hayru majhuulin mid jaahil laga yahay hayrkii waay waa midaan jaahil laga ahayn waay oo muxuu yahay marka waa la yaqaanaa waay waa wax la yaqaano hadde iyo culuwi baa alirtifaac walculu baa la yidhahda waa la yaqaanaa luqada carabiga istiwaha waa lagu yaqaanaa waalkayfu qaabka hayru macquulin mid la kasaya hayrkii waay qaabkuna lama yaqaano qaabka istiwuhu u yaallo iyo kayfiyadiisu macquul ma ah yacni wax la fahmayo oo la garanaya ma aha way macana waaliqraaru qirid bihi istiwaha la qiro ka kor noqoshada carshiga ilaahay inuu ka kor noqday in la qiraana iimaanu waa iimaan bay tiri waljuxuudu diiddo bihi istiwaha la diidana kufrun waa gaalnimo saa inaad u qirto inuu carshigiisa ka sarreeyo aad qirto waa iimaan inaad diiddo tidhaahda ma ahee kor ma jira carshiga kama sarreeya meel walbuu joogaana waa kufri ayib atarkaas rag badan baa soo saaray lalakaa'i baa soo saaray Ehm, kadalika waxaa soo saaray eh, adahabi fi lculuwi buu isaguna ku keenay ibnu qudaama fi lculuwi isagana laakiin waa aar aciifa waa aar daciifa can ummi salama kama sugna radia allahu canha dacfigiisana waxa uu sabab u ah ninka aan soo marnay ee la yidhaahdo muxamed ibnu ashras alwaraaq muxamed ibnu ashraska sanadka ku jira waa matruuk cilat larna waa isaga abulmugiira ninka la yidhaahdo alxanafi oo isagana aan soo sheegnay cumayr ama cumar bn cabdilmajiid in la yidhahdo isaguna waa daciif marka matruukna waa dacfi shadiida kan kalena isaguna waa daciif w adif ilaa dalika cillo saddexaad baa ku jirto haddii la yidhaahdo xasanulbasri hooyadii buu ka warinayaa sida kutubta qaarkood ku timid cilladaas saddexaad baa soo gorraysto yaa soo kordhayso oo jahaalatu xaali ummihi hooyadii xaalkeedoon la garanayn almuhim aharku waa daciif saas daraaddeed waa alimaamu adahabi caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi hada alqowlu maxfuudun can jamaacatin karabiica wa malik wa abi jacfar اtirmidi faama can ummi salamata falaa yasix buu aarkani wuxuu ka sugan yahay culimmadii salafka qaar ka mida ah, ayaa laga xifdiyaa oo maxfuud ka yahay sida maalan rabiicat alra'yi oo kaleeto yani sheekhii malik iyo malik bnu anas imaam malik iyo abi jacfarin atirmidi laakiin umu salama kama asixin buu leeyay umu salama ariiqaas isaga wuxuu leey waa daciif kadalika shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah isaguna wuxuu leeyahay waqad ruwiya hada aljawaab can ummi salamata radia allahu canha mawquufan wamarfuucan walakin laysa isnaaduhu mima yuctamadu calayh aarkan umu salama laga wariyaa mar isagoo marfuucoo nebiga ay u koryeelayso marna isagoo mawquufoo iyada ku joogoo ku eg laakiin wuxuu leeyahay sanadkiisu wax la cuskado ma ah buu leeyahy wax la cuskado macne waxa weeyaan sanadkiisu waa daciifo dee nimanka nimankaa ducafada ah baa ku jira marka ummu salama kama sugna warkiisa halkaa iskaga xidh ummu salama aharku kama sugna laakiin aharku sida inoo imaan doonta culimmadii salafka qaar ka midoo kale ayuu ka sugan yahay sida rabiicat ara'yi imaam malik iyo qolyo kaleto qaal imaamku wuxuu uhi waxadaana abulxasan ibni abi isxaaqin almuzaki ibnu lmuzaki qala wuxuu uhi xadaana axmed ibn lkhadr abulxasan alshaafici alxaafid qala wuxuu uhi xadaana shaadaan shaadaan alswad ibnu caamir alxaafid isagana nin culimadii muxadiis ka mido ah. qala wuxuu uhi xadaana ibnu mahlad ibnu yaziid alquhustaani ibnu mahlad ibnu mhlad ibnu yaziid alquhustani isagana tarjamo looma hayo qala wuxuu yihi xadaana jacfar ibnu maymuun qaala wuxuu yihi su'ila waa la weydiiyey malik ibnu anas baa la weydiiyey can qowlihi alla odhahdiisa ayaa wax laga weydiiyey uu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa oo waxaa la yidhi kayfa sidee buu istawaa alla u istiwooday kayfa istawa alle carshiga wuu ka kormaray baa le taasi garanay laakiin kayfa istawaa baa le ayb qaala wuxuu yidhi imaamu malik caleyh raxmat ullah alstiwaau hayru majhuul istiwuhu waa mid aan jaahil laga ahayn mid jaahil laga yahay hayrkii wey waa mid la garanayo wey macnaha waalkayfu kayfiyada aad i weydiiseenna hayru macquulin mid la fahmayo oo la garanayo hayrkeed waay lama yaqaano kayfiyada waaliimaanu rumayn bihi istiwaha la rumeeyana waajibun waa waajib wasu'aalu weydiin canhu xaggiisa wax layska weydiiyo kayf la yidhaahdana bidcatun weyaanbu lanna laguma aqoonin saxaabadii iyo taabiciinta salafkii kayftaasi ma jirin waa bidca marka wamaa araaka kuumana arka buuhi ninkaagan su-aasha i weydiinayow ilaa daallan nin lunsan inaad tahay mooye wax kale kuuma arko ila waxaas waxaa dabagala mowta dad lunsan oo sidoodaba shubha ku jirto oo qalbigu ka jiran baa waxyaalaha noocaasoo kalea dabagala waamara wuu amray imaamu maalik bihi isaga an yukhraja in la bixiyo min majlisihi majliskiisa in laga bixiyo buu ninka hala bixiy buui saantaan sheegaynayo ninkii la bixin waayo xaalkiisa waa in la eriyo waayo majliska ka bax la yidhaha hadduu isyaro giijiyana waa in ciidamada lagu dalbado isaga dhanba inta madax iyo minjaha la qabto waa in bannaanka loo tuuraba mubtadic baa ta ka baxa majlis ha fadhiya ayib aarkaasi marka ilaa dhow dariiq buu ku keeni doonaa aarka imaam maalik caleyh raxmatullah waana aarka mashhuurka ah ee caanka ah ee inta badan yani waxa weyaan mas'alada loo soo deliishado wuuna ka sugan yahay imaam maalik caleyh raxmatullah min ciddati turuq asaniidda qaarkood dacfi baa ku jira laakiin yani markii uruqdu isu tagto yani waxa weyaan aarku waa aar saxiixa oo imaam maalik caleyh raxmatullahi ka sugan qaala wuxuu ihi imaamku ahbaranaa waxaa noo warramay abu muxamedin almakhladiyu baa noo warramay alcadlu waxaa la yidhahdaa alxasan ibnu axmed baa la yidhahdaa dahabi wuxuu ihi kaana iqatan saduuqan qaala wuxuu ihi xadaanaa abu bakrin cabdullaahi bnu muxamed alsfrayini isagana alimaam xaakim wuxuu leeyahay kana min alahbaati almujadidiin ah, mise muadiiin ah, almujawidiin ah. raggii macnaha waxa wey dhulka aad u maray buu ahaayo nin yani imaam oo abtiga buu ah ayb qaala wuxu uhi xadaanaa abulxusayn cali bnu xusayn ibn xibbaan baa iqaadka ku sheegay qala wuxuu uhi xadaanaa salamatu bnu shabiib muslim iyo hayrkii baa ka wariyey abu cabdiraxmaan annasaa'i annaysaburi ayb qala wuxuu uhi xadaanaa mahdi bnu jacfar ibnu maymuun alramli ibnu xajar wuxuu yihi saduuqun lahu awhaam can jacfar ibni cabdillaah waa iqa qaala wuxuu uhi jaءa rajulu nin baa yimid ilaa malik bni anas buu u yimid imaam malik buu u yimid fasa'alahu markaasuu weydiiyey can qawlihi alraxmaanu cala alcarshi istawa meeshaa yacni maydin qoray ah, yacnidaasi wax wejiya ma leh laa wajha laha huna wax macnoy faa'iidaynaysa meeshan ma jirto ya eh? yani yani yas'aluhum idin qoraya ah jaءa rajulu ilaa malik bni anasin yacnii yas'aluhu isagoo weydiinaya haddii saas la dhaha amaa sida aniga hadda iigu qoran tahay yacniidu faa'iidalaan bay soo baxaysa sida uu mucalliquba leeyahy ama muxaqiqu macnaha waxay noqonaysaa waxay igu qoran tahay jaءa rajulu ilaa malik bni anasin yacni fasa'alahu can qawlihi marka fasa'alahu can qawlihi baa kaaga filan fasa'alahu markaasuu weydiiyey can qawlihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa buu wax ka weydiiyey oo wuxuu yidhi kayfa sidee buu istawaa alle uu istiwooday qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa watay jacfar bn cabdillaah ardayga imaamu maalik qaala wuxuu yidhi famaa ra'aytuhu ma aanan arag imaamu maalik wajada isagoo cadhooday min shay-in shay xaggii isagoo ka cadhooday ka wajdihi cadhadiisa oo kale mid la mid a min uu hadalka ka cadhooday isagoo shay kale ka cadhooday weligay ma arag buuri si wuxuu u cadhooday aan caadi ahayn macnaha oon lagu aqoonin famaa ra'aytuhu maalig ma aanan arag buuhi wajada isagoo cadhooday min shayin shay xaggii ka cadhooday ka wajdihi cadhadiisa mid la mida ah min maqaalatii ninkaa odhahdiisii hadalkiisa uu ka cadhooday wa calaahu waxaana ka kormaray alimaamu maalik caleyh raxmat allah yani waxa weeye alraxdaa mhm. wa calaahu waxaa ka saro maray oo isaga dhanba korka ka fuulay alraxdaau yani waxa weeye dhididkii waaweynaa ruuxu markuu qandhado markuu ruuxu qandhado oo qandhadu qabato dhididka waaweynay ka yimaadaa la yidhaha ma qoray alraxdaa ya muxuudin qoree alraxdaau waay alraxdaa saasuu qoraya sooma hadduu saa idin qoray saas weya maana raxdaagu waa dhididka waaweyn dhididka macnaha ruux marka qandhadu qabato ka yimaado kale dhididkaasaa la yidhaha ayib wa atraqa way madax foororiyeen alqawmu qowmkii way madax foororiyeenoo madaxay foororsadeen waxaa laga wadaa bimacnaa way aamuseen indhahana hoos bay u foororiyeen wax la la waay waa ardadii meesha fadhiday maalig wax ka dhegaysanaysa wey wa atraqa alqawmu fajacaluu waxay gudagaleen yanduruuna inay fiiriyaan almra amrid bihi isaga fiihi dhexdiisa la amro ah, bihi iyo fiih maydinooda qoraya ah. fa jacaluu waxay gudagaleen yanduruuna bal inay fiiriyaanoo kortaan yanduruuna bimacnaa yantadiruuna bimacnaa inay kortaanoo fiiriyaanoo bal sugaan almra amarka maalikuu amrayo bihi isaga fiihi dhexdiisa uu amrayo ah, alamra amarka bihi ninka uu amrayo fiihi amarka dhexdiisa yani bal amarka uu ka soo saari doonayo wuxuu dhihi doono inay sugaan bay dadkii marka gudagaleen talow muxuu ku talin doonaa talow maalig muxuu dhihi doonaa talow muxuu amri doonaa taasay la sugayaa marka hoos baana la wada fiirinayaayo wax kor fiirinaya ma jiro madaxa hoos la wada foorriya imaam maaligna caleyh raxmatullahi waa xanaaqo dhiid baa ka soo daatay uma kadibna suriya waa la fayday arrintii iyada ahayd ayaa can maalikin maalig xaggiisa laga fayday canadii baa laga faydayo yani waxa weeyaan waxoogaa wuu degay cadhadii baa ka degtay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi imaamu maalik alkayfu kayfiyada aadi weydiisay hayru macquulin mid la garanayo hayrkeed wey waa midaan waxba laga garanayn walistiwaau istiwuhuna hayru majhuulin mid jaahil laga yahay hayrkii wey waa la yaqaanaayo luqatulcarab baa lagu yaqaanaa qur-aanka iyo sunnadu kusoo degan waliimaanu rumayn bihi istiwaha la wasu'aalu weydiin canhu xaggiisa wax layska weydiiyana bidcatun waa bidca aan horey u jiri jirin ayb wa innii anugu la ahaafu waxaan baqi an takuuna inaad tahay daallan nin lunsan inaad tahan ka baqaya firqooyinkii luunsanaay balaayadu ku dhacdayfaurija waa la bixiyey markaasaa bannaanka loo saarayo xalqadii baa laga eriyey saas manayb qisadaas imaam malik caleyh raxmat kutub badan baa soo saartay alimaamu daarimi fi kitaabihi alradd cala aljahmiya ayuu ku soo saaray kadalika abulqasim alalikaai fi kitaabihi sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna ibnu nasr isagana kitaabkiisuu kusoo saaray bayhaqi isagana wuxuu ku saaray ictiqaadka iyo asmaa sifaatka labadaba imaamu dahabi caleyh raxmatullah isaguna wuu keenay kadibna wuxuu yidhi alimaamu dahabi caleyh raxmatullah hada haabitun can buuri afarkaasi maalik waa ka sugan yahay aarkaasi maalik waa ka sugay asaaniiddiisa qaarkoodna wuxuu imaamu dahabi yidhi isnaaduhu saxiix biisnaadin saxiix buu qaar ka mida ku yidhi macnaha sheikhu lalbani caleh raxmatullah isaguna wuxuu leeyahay yani bimajmuuci turuqihi qawiyun canhu wayasdaadu quwatan bima bacdahu uruqdiisa marka laysu geeyo waa xoog badan yahay xadiiska uruqdiisa marka laysu geeyo waa xoog badan yahay saas way macnaha ayb yani aarka maalik waan macnaha ka wadna marka wuu sii waday marka ariiq kaleetu haddana keenaya wuxuu yidhi wa ahbaraniihi waxaa ii warramay aarkan abu ismaaciilna waa runay abu cumaan saabuni baan ujeedaa mualifka wa ahbaraniihi waxaa ii warramay buu yihi jaddii awowgay baa ii warramay abu xaamid ahaa axmed ibnu ismaaciil asaabuni can jaddi waalidii waalidkay awowgii buu iga warramay ashahiidi ee shahiidka ah wa huwa jeedkaasina waxa weeye abu cabdillaahi weeye muxamed ibnu cadiy ibnu xamduuyah asaabuuni qala wuxu uhi xadaana muxamed ibnu axmed ibnu abi cawnin inasawi qala wuxu uhi xadaana salamatu bnu shabiib qala wuxu uhi xadaana mahdiy ibnu jacfarin alramli qala wuxu uhi xadaana jacfar ibnu cabdillaah qaala wuxuu uhi jaaa waxaa yimid rajulu nin baa ilaa malik ibni anasin buu u yimid faqala wuxu uhi ya aba cabdillaah abu cabdillaahi yow alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa seebuu u ekaaday seebuu macnaha wax weeyaan u saramaray yani kayfa istawaa seebuu u istiwooday qaala wuxuu idhi famaa ra'aynaa maanaan arag maalikan maalik wajada isagoo cadhooday min shayin shay isagoo ka cadhooday ka wajdihi cadhadiisoo kale min maqaalatihi ninkaa odhaahdiisii hadalkiisa uu ka cadhooday cadhadaa uu ninkaa hadalkiisa ka cadhooday oo kale isagoo shay kale ka cadhooday maanaan arag buuri wadakara wuxuu sheegay binaxwihi hadalkii aan soo sheegnay mid la mida ayuu sheegay hadalkan soo sheegnay mid la mida ayuu sheegay alimaamu dahabi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay fii kitaabihi alculuw hadalka imaamu dahabi riwaayaadkiisa markuu keenay oo uu sugay ayuu markaa kadib wuxuu yidhi wa huwa qowlu ahli sunnati qaatibatan buuhi hadalkaa imaamu uu yidhi e, imaamu maalik khaas kuma aha buuhi ee waxa weeyaan ahlu sunnaha oo idilbaa sidaa qaba wahuwa qowlu ahli sunnati qaatiba ana kayfiyata alistiwa laa nacqiluha bal najhaluha istiwaha kayfiyadiisii qaabkiisa ma fahmayne jaahil baan ka nahay buy wa ana istiwaa'ahu macluum ilaahay istiwihiisuna waa la yaqaanaayo macno ahaan waa la garanayaa kama ahbara bihi fii kitaabihi siduu ilahay kitaabkiisa ku sheegay wa annahu kamaa yaliiqu bihi waana si ilaahay u qalanto si ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma buu istiwuhu u yaallaa laa natacamaqu walaa nataxadlaq walaa nakhuudu fii lawaasimi dalika nafyan walaa ihmaatan buy ku sii dhexgeli mayno dhex dabaalan mayno diidde iyo ogolaansho ogolaanshotoona intaasaan kaga gaabsanaynaa bal naskutu wa naqifu kamaa waqafa salaf buy intaa wixii ka dambeeya waa ka aamusayna waana ka istaagaynaa sidii salafku waa uga istaageenoo uga aamuseen buu macnaha wa naclamu waxaan ognahay anahu low kaana lahu ta'wiilun labaadara ilaa bayaanihi asaxaabatu wاttaabicuun hadduu tafsiir leeyahay oo ta'wiil uu leeyahay aan sidaa ahayn waxaa u degdegi lahaa buu yidhi saxaabadii iyo taabiciintii baa u degdegi lahaa nanayadaa qur-aanka fasiray a nebi maxamed baa fasiri lahaa salawatu rabbi waslamu aleyh saxaabadii baa fasiri laha taabiciintii baa fasiri lahaa macnaha macnayn hadduu jiro iqraaruhu wa imraaruhu wasukuutu canhu inay sidaa kaga aamusaan oy saa ku daayaan oy ku maraan oy saa ku socodsiiyaan uma bannaanaateen waasacna uma ahaateen buuri hadduu tafsiir kala jiro oo meesha ku jira way caddayn lahaayeen buuri kuwaasaa u hormari lahaa low kaana khayran la sabaquuna ilayhi wanaclamu yaqiinan waa hadalkii dahabi baa weli sii socda wanaclamu yaqiinan maca dalika ana allaha jala jalaaluhu laa mila lahu fi sifaatihi wala fi istiwaa'ihi wala fi nusuulihi subxaanahu wa tacaala cama yaquulu aalimuuna culuwan kabiiran buur waxaanu yaqiin ognahay bu hubaal waxaanu ognahay alla subxaana wa tacaala inuusan lahayn wax kula mid ah sifaatkiisa istiwihiisa wax kula mida inuusan jirin soo degidiisa iyo nusuulkiisa wax kula mida inuusan jirin alla subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay waxa ay daalimiintu ku sheegayaan oo kuwa sifaatka ilaahay subxana wa tacala ku xadgudbay amacna hadalkaasi marka wuxuu kutusayaa onu keenay hadalka imaamu dahabi calayhi raxmatullah tafsiirka uu istiwaha ka bixiyey isaga keliya gooni kuma ahee waa madhabkii ahlu sunnaha saxaabada taabiciinta a'immadii waaweynaa madhabkoodii qaatibatan saasay isku raaceen saasa isku raaceen ilaahay in sifadiisa loo daayo subxaanahu wa tacaala oo aan laga inkirin macnaha ayib wa su'ila waxaa la weydiiyey abu caliyin marka miisaanka uu imaamu dahabi caleyh raxmat ullaahi ka bixiyey sifatu listiwa miisaankaasaa sifaadkao dhan u yaala haddii lagu yidhahdo maalan kayfa yaduhu ah, gacanta ilaahay say u taallaa maxaad dhahaysa ya hadalkii dahabi un way jawaabtu sooma garan waxaad leedahay alyaddu hayru majhuul sooma jeed waalkayfu hayru macquul waaliimaanu bihi waajib waalsu'aalu canhu bidca wa anta mubtadic leh ah, sooma garan haddaad awood haysana eri markaas ama xabisba ku rid ayb wakadalika sifatu samci sifatu اlbasar sifatu اlcujbi sifatu اlmaxaba sifaatka ilaahay o dhan subxaana wa tacala halkaasay wada marayaan ama sifaat alafcaal ha noqdeen ama sifaat daat ha noqdeen ama sifa khabariya ha noqoto miisaankaas way miisaanka aimadii salafku ridwanullahi calayhim ay ka tageen jamiicu sifaat halkaasaa la marinaya macna waana macnaa waxa weeyaan ariiqada nabadgelyadu ku jirta ayaga laftooda aqirayoo mutaakhiriintu ariiqatu salafi aslam bay dheheen ariiqatu salaf aslam ayadaa nabadgelyo badan laakiin hadal baatil ay daba dhigano wa ariiqatu alkhalafi aclam wa axkam bay dheh waa kelimo kufri keeni karta kelimadaasi gaalnimay keeni karta wa ariiqatu alkhalafi aclam wa axkam hadduu ruuxu macnaheeda garanayo oo uu fahmayo lianna waxaa ka dhalanaysa khalafku inay ka cilmi badnaayeen kana yani waxa weeye sawaab badnaayeen salafkii oo nebi maxamed iyo saxaabadiisa ku jiraan soo gaalnimo keeni mayso marka saas way macanaa waa war baail awal mia fi miatayn ayuu baail yahay wasu'ila waxaa la weydiiyey abu caliyin waxaa la weydiiyey alxusayn ibnu fadli ahaa albajali imaam jaliil ah wey min aimati salaf alxusayn ibnu fadl ibni cumayr abu caliyin albajali naysaabuuri caalim buu ahaa xagga luqada iyo xadiidka aqoon badan u leh casrigiisiina waxaa la yidhahdaa raggii aqoonta looga dambeeyey buu ahaa xaakim wuxuu leeyahy kaana imaama casrihi fii macaani alqur'aan Ah. qur-aanka macaanidiisa wakhtigiisii raggii looga dambeeyey ayuu ka mid ahaa dhimashadiisu waxay ahayd laba boqol iyo siddeetan iyo labadii yacni qarnigii saddexaad quruntii saddexdaad buu ka mid yahay saddexaad buu macnaha dhintay ayib wasu'ila waxaa la weydiiyey abu caliyin alxusayn ibnu fadlin albajali can alistiwaa'i baa la weydiiyey wa qiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa istawaa calaa carshihi faqaala markaasaa wuxuu yidhi innaa anagu laa nacrifu garan mayno min anbaa'i alghaybi haybka wararkiisa ka garan mayno ilaa miqdaara maa shay qiyaastii mooye kushifa la fayday lana annaga naloo fayday ayb waqad aclamanaa wuxuu na ogeysiiyey alle jalla weynaa dikruhu xuskiisuye wuxuu noo sheegoo na ogeysiiyey annahu isagu istawaa inuu ka kor maray calaa carshi carshigiisa inuu ka kormaray walam yukhbirnaa noomuuna warramin kayfa sidee buu istawaa uga kormaray awaabtaas ah, fii aayat matana yani waxa weeyaan kayfiyadu waa hayb waa wax inaga maqan cilmiga waxyaabaha laynaga qariyey ee inaga qarsoon bay ka mid tahay cilmiga maqan bay ka mid tahay wuxuu yidhi haybkana intii nalooga sheegay oo naloo kashfiyo naloo fayday waxaanayn ka garanayno qaacido mar hadday taasi tahay allah subxaana wa tacala wuxuu noo sheegay inuu carshigiisa ka saramaray siduu uga saramarayna nooma sheegin waa inaan marka qirno wuu ka saramaray sideebuu uga saramarayna ka aamusno leanna nalooma sheegin intaasaa ku filan saas maana intaasaa ku filan innaa anagu la nacrifu waanu garan buuhi min anbaa'i alghaybi qaybka wararkiisa waxaanu kainna anagu laa nacrifu garan mayna dheh min ambaa'i alghaybi qaybka wararkiisa ka garan mayno ilaa miqdaara ma shay qiyaastii iyo qadarkii mooyaane kushifa la fayday lanaa annaga naloo fayday oo macnaha can ariiqi ilwaxyi ila qaybka sidiisaba waxyiga dariiqiisa unbaa laynoogu faydi karaa saas manaa ariiq kale laguma ogaan karayo ariiq kale ma jiro yani waxa weeyaan can ariiqi alkahaana iyo can ariiqi maalan sixir iyo e, jibankoo lala shaqaysta iyo can ariiqi maalan waxa weeye ru'ya iyo riyada waxbaa lagu yar ogaan karaa laakiin yani bita'kiid boqol kiiba boqol lama hubo waa ixtimaal saas ariiqii waxyiga naguma soo gaadhin ilaahay subxaana wa tacaala siduu carshigiisa ugu erkaaday mar hadday sidaas tahay see kaloo lagu ogaan kara wa sideedaba saan horey usoo sheegnay shayga kayfiyadiisiisii qaabku u yaallo dhowr siibood mid ka mid ah lagu ogaan karaa in aad aragto oo ishaadu qabato taas miyaynu aragnay ilaahay kayfiyada sifaadkiisuu yaallaan taasi ma jirto marka in laguu soo sheegoo laguu warramoo lagu yidhahdo sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu u yaallaa taana ma hayna kayfiyada sidaana laynooguma warrinoo waxyigu inooma sheegin kayfiyaadka sifaadku u yaallaan inaan labadaa midna dhicine markii laguu sheego shay kalood uga qiyaas qaadato aad heli karto saas macana maalan lilaahi almathalu laclaa laakiin tusaale soo dhoweyn aan bixinno tan dambe maalan waxaa lagu yidhi waxaa jira waxaa jira maroodi ku nool yacni waddanka australia mana aadan arkin maroodigaasi siduu u eg yahay maskaxdaada ma ku soo dhacaya mise ku dhici maayo waa ku soo dhacaya ma aadan arag isaga waxbana lagaama sheegin laakiin seed ku garatay maroodiyadii kalead arki jirtaad uga qiyaas qaadanaysa saas way macanaha waxaad arki jirtay oo isku mid yihiin inaad uga qiyaas qaadatana kayfiyada shayga waa lagu gartaa labadaa midna haddaan la haynin hayhaata wa hayhaata inaad shayga kayfiyadiisa kento saddexdaa midna haddaan la haddaadan arag laguu warramin shaygaad uga qiyaas qaadatada aadan haynin saddexdaa midna haddaadan haynin xaggeed ku keeni kartaa marka seed keeni karta ilaahay sifaadkiisa kayfiyadooda maanaan arag nalooma sheegin waxaan uga qiyaas qaadanana ma jirto de ilaahay iyo khalqigiisa isuma eka subxana wa tacaala soo ma jeed was khalaas marka kayfiyada sifaadka halkaa marka kaga gaabsa macna ayib waqad aclamanaa wuxuuna ogeysiiyey jalla dikruhu anahu isagu istawaa inuu ekaaday calaa carshii inuu ka kormaray dheh annahu istawaa inuu ka saramaray calaa carshihi walam yukhbirnaa nooma warramin kayfa istawhaa seebuu uga saromarayna noomuusan sheegin aarkaasi waa suganya isaguna qala imamku wuxuu hi ahbaranaa abu cabdillahi alxaafid qala wuxuu hi anba'anaa abu bakrin muxamed ibnu daawuud azahid qala wuxuu hi anba'anaa muxamed ibnu cabdiraxmaan assaami xaafid muxadita w ninka oran kalena macnaa waxa weye ibnu daawuudkaasina isaguna waa nin xaafida qala wuxu uhi xadaanii cabdullahi bnu axmed ibnu shabuuya almarwasi qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay caliy bnu xasan ibnu shaqiiq xaafid isaguna wey yaquulu isagoo le baan maqlay samictu waxaan maqlay cabdullahi bnu mubaarak yaquulu isagoo leh nacrifu waanu garanaynaa rabbanaa rabbiganaanu garanaynaa fawqa sabci samaawaatihi samaawaadkiisa toddobadaa korkooda yaanu ku garanaynaa rabbiga anagu aan caabudneen naqaano halkaasaan ku naqaanaa buuri toddobada samo korkooda alimaamu cabdullaahi ibnu mubaarak caleyh raxmatullah waa ninka xaafid ibnu xajar mukhtasarkiisa taqriibka markuu u turjumayay uu yidhi ijtamacat fiihi khisaalu lkhayr wixii khislo khayr ahayd oo dhan baa isugu tagtay kaana yaqzuu sanatan wa yaxuju sana sanadna duulaankii furuntuu aadi jiray sanna xajka iyo beytka ilahi uu soo aadi jiray subxana wa tacala imaam waxa wey aimmadii xadiidka ka mida dhanka fiqiga iyo xadiidka iyo dhinac walba muctamad u ah wey macna yaquulu wuxuu idhi nacrifu waanu garanaynaa rabbanaa rabbigana waanu garan fowqa sabci samaawaati samaawaadkiisa korkoodaanu ku garan buuri cala alcarshi carshiga korkiisuuna istawaa ka sara maray baa'inan xaal uu yahay mid ka baxsan min khalqii khalqigiisa ka dhex baxsan kuma dhex jiro khalqigiisa laa naquulu odhan mayno buu yidhi kamaa qaala siday tidhi aljahmiyatu jahmiyadu siday yidhaahdeen oo ah innahu isagu haahunaa halkan wayaan bay dhehen wa ashaara wuuna tilmaamay ila alardi dhulkuu tilmaamay jahmiyadu say leeyihiin oo dhan kale dhihi mayno halkanuu joogaa dhihi mayno saas macnaa ibnu wuxuu leeyahy rabbiga annagu aan caabudnaayey kor baan ku naqaanaa toddobada sama inuu ka koreeyo carshigiisana ka saramaray saasaannu ku naqaanaa saas daraaddeed baa culimmada salafka qaar ka mida waxay yidhaahdeen tilmaamaha rabbiga leh ee saa isu tilmaamay ruuxa aan saa u caabudaynin allaha uu caabudayiyo midkuu caabudayo waaba majhuulba lama yaqaanoba midka aan rabbiga uu caabudayo meeluu jiraba garanaynin meel uu ku tilmaamona aan lahayn macduum buu caabudaya soo ma jeeda midka caabudaya alla meel walba jooga meel walba jooga oo qashinka ku dhex jiro oo yacni waxa weeyaan meel kastoo xun uu ku sheegahay ka caabudaya rabbi noocaasoo tilmaamaha lana allihii kownka abuurtay qur-aanka soo dejiye nebi maxamed soo diray ma caabudayo laakiin mid isagu uu suuraystay oo maskaxda ka sawirtay buu caabudaya soo ma jeed rabbiga la yaqaanee qur-aanku sheege oo sunnadu sheegee salafka laga soo gaadhay la caabudayo waa rabbigaa kor jira halkaasaana lagu yaqaanaa isagaana sheegay amaa wixii sidaa ka gedisan nin caabudaya tilmaamaha tilmaamo ka gedisan rabbi leh kii la sheegay ma aha ee kownka abuurtee ku kalaad caabudaysaa markaa warku waa saas macnaha ayb wuxuu yidhi marka istawa cala alcarshi istawaa baa'inan min khalqihi baa'inan min khalqihi kelimada iyadii kelimo wakhtigii saxaabada ama taabiciinta la isticmaali jiray maaha waxaa la isticmaalo isticmaalkeedu taqriiban ugu horeeyey adugu qarnigii labaad ilaa qarnigii saddexaad qarnigii labaad ilaa qarnigii saddexaad bay culimmadu aad u isticmaaleen in la isticmaalana waxaa keenay baa'inan min khalqihidaasi markii jahmi ibnu safwaan uu keenay fikradda odhanaysa ilaahay meel walbuu joogaa ayay culimmada salafku u baahdeen kelimo ay caqiidada baatilka ku anfiyaan markaasaa waxay keeneen yani waxa weye istawaa calaa carshihi baa'in min khalqihi oo maadaamuu isagu yidhi khalqiga ilahay buu ku dhex jiraa oo khalqiga iyo khaaliqa ma kala baxsanee way isku dhex jiraan hadduu jahmi keenay culimmada salafku kelime ay ku radiyaan bay keeneenoo yidhaahdeen ma ahe ilaahay khalqigiisa waa ka baxsan yahay rag aad u fara badan baana kelimada isticmaalay oo culimmadii salafka ka mid ah oo uu ka mid yahay maalan cabdullahi bn abi jacfar alraazi hishaam ibni cubaydillaahi alraazi sulayd ibnu daawuud almasisi alxaafid isxaaq ibnu rahwiya abu zurcat alraazi abu xaatim alraazi weliba labadoodu iyagu waxay ka xikaayoodeen can alculamaai fi jamiici alamsaar ayb waxaa ka mida ragga isticmaalay yaxya bnu mucaad alraazi cumaan ibni saciidin addarimi alimaam ibnu khusayma abulqasim altabari ibnu bata abu nucaymin asbihani iyo hayruhum culimada faraha badan baa kelimada ba'in min khalqiha isticmaasha waana culimadii salafka ridwanullah caleyh looma baahnin markii hore oo wakhtigii hore looma baahnin laakiin markii loo baahday bay isticmaaleen saas man ayib waxay la mid tahay oo kaleeto maalan in alqur'aanu hayru makhluuq saxaabadii lagama hayo taabiciintiina lagama hayo a'immadii dambe salafkaa isticmaaleen maxay alqur'aanu hayru makhluuq saxaabadii iyo taabiciintii ma isticmaaleen maxay u isticmaaleen leanna wakhtigaa looma baahnin markii loo baahday in la isticmaalana culimmadii salafku way isticmaaleen si ay bidcada ugu radiyaan kelimada baa-inna waa la midoo markii baahi ay keentay bay isticmaaleen saas man ayib marka isticmaalkeeda wax ishkaal iyo wax mushkilo ah kuma jirto saas man maadaama aimmadii salafku way isticmaaleen ayib walaa naquulu odhan mayna kamaa qaalat iljahmiyatu inahu haahunaa halkanuu joogaasay jahmiyadu u dheheen annagu dhihi mayna buuhi alimaam cabdullahi bn mubaarak caleyh raxmat ullah halkaa waxaynu fahnay fikradda odhanaysa ilaahay meeshanuu joogaa oo meel walbuu joogaa waa fikratun jahmiya jahmiya ninkaan soo sheegnay uu inoo keeni doono sheekhu ee la dilay liqubxi ictiqaadihi ninkaasa keenay waxa la yidhaahdo ilaahay carshigiisa kama sarreeyee oo haddaynu nidhaahno carshiguu ka sarreeyaa ilaahayoo jiha lagu sheegay baa ka dhalanayse waa inaan diidnoon nidhaahno mawjuudun fii kulli makaan mawjuudun fii kulli makaan jahm ibnu safwaan baa keenay istiwahana ninka inkiray kaasuu ah nin kasta oo fikraddaa qabana waa jahmi saas way macana ashaaciradu iyagay ka keeneen alshaacira iyo maaturidiyada iyo karaamiyada iyo kulli iyaday ka keeneen jahmiyaday ka keeneen marka waa fikratun jahmiyatun mansha'an wa taracrucan wa mabda'an wa nihaayatan asalkeediiyo faraceeduba jahmiyada ka soo jeedaa macna inahu haahunaa dhihi mayna wa ashaara wuuna ishaaray ilalardi dhulka xaggiisu ishaaray ayb wa samictu waxaan maqlay waa u tegi doonaa insha allahu tacala faahfaahin dheeraada ah, oo markaan macnaha waxa weeye fasalka aakhirkiisa warayno baan ka hadli doonaa yacni waxa weye ashaacirada iyo mas'aladan maxay ka qabaan maxay ka leeyihin a'immadoodii waaweynaa iyo culimmadoodii waaweynaa iyo muta'akhiriintoodu say isu garamarsan yihiin ayaa insha allah tacala keeni doonaa biidn illahi tabaraka wa tacala laakiin mabda'iyan inaan ogaano ilaahay meel walbuu joogaa fikraddeedu waa fikra jahmiya waa fikra jahmiya madhab ljahmi wey ayib waana madhab bail ah madhab baail ah oo haba yaraatee wax nasana aan cuskanayn kana hor imaanaya caqliga iyo fitrada intaba ka hor imaanaya leanna waxaa ka dhalanaya lawaasin baail ah lawaasin baailah ka dhalanaysa waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala lagu sheego wax aadan xataa cid kastoo agtaada qiimo kuleh aadan u quudhin waxaa ka laasimaysa inaad ku sheegto ilaahay subxana watacaala meelaha wasakhda iyo qashinka iyo musqulaha inaad ku sheegtaa ka dhalanaysa haddaad tidhaahdo meel walbuu joogaa waa ka laasimaysa taana waa kufri iyo gaalnimo wey waxaa ka laasimaysa inaad tidhaahdo ilaahay iyo khalqigiisu waa isku dhex jiraanoo lama kala saari karo taana waa fikradii nimankii la dhihin jiray xuluuliyiinta iyo itixaadiyiinta ayadaa unbayna ka dhalatay markii ay qaateen ilaahay meel walbuu joogaa baa fikraddii lasii durugtoo la sii fogaatay markaasaa waxay yidhaahdeen ilaahay khalqigiisuu dhex degay oo khaaliq iyo makhluuqa lababa kala saari karaba saas daraaddeed adigu marna khaaliq baa tahay marna makhluuq baa tahay haddaad ilaahnimo sheegatana waad quman tahay oo qaybtaadii ilaahnimada ahayd baa hadlaysa fircoon markuu yidhi ana rabbukum laclaa wuu qumanaabay dheheen oo muxuu ku qumanaa leanna waxa weeye ilaahii ku dhex jiray baa hadlahayay bay dheheen markaa qaybtiisii ilaaha ahayd makhluuqaadkoo dhan marka maadaama ay ilaah yidhaahdeen meel walbuu ku jiraa meel walbana waa degay meel walbana waa joogaa makhluuqaadkoo dhan baa waxay noqonayaan khaaliq iyo makhluuq isku dhex jiray noqonayaan lagama fakan karo lagama fakan karayo waa fikraddii marka ibnu carabi iyo xallaaj iyo ibnu sinaa iyo zanaadiqadii nimankii macnaha ama mutakalimiinta ahaa ama ghullaatu lmutasawifa nimanka la yidhahdo fikradoodii wey ah, yani ahlu zandaq walilxaad malaaxidada fikradoodii wey manaa ah, wama alkalbu walkhinziiru ilaa ilaahuna nimanka yidhi eygi iyo doofaarku waa ilaahyadanadiiba dheh war maxaad ula jeedaa ibnu carabiyow waxaan ula jeedaa eygan iyo doofaarkan ilaah baa ku dhex jira buui sooma jeedaan meeshaasay tegi fikraddan wadaadada laga kari la'yahe laleeyahay war iska daaya ilaahay meel walbuu joogaa joojiya waa gaalnime oo fikraddii qur-aanka iyo sunnada ku ekaada ilaahay kor buu jiraa ku ekaada wax balaayadaa iyo khuraafadaa iyo dhibkaa iyo abaadiisha iyo fasaadkaasa ku dhex jira iyo wax ka sii daran wax ka daran saas daraaddeed waayahan dambe markay ogaadeen baashu inay khadhaadhahay oy meel xun gelayso bay soo istaageenoo waa ka guureen markaasa waxay yidhahdeen mawjuudun bilaa makaan mawjuudun bilaa makaan bay dheh waa joogaa bay dheheen laakiin makaan la'aan waa kud ka guuro qanje u guur waay yacni waxa weeyaan ka guur meel la'aan meel la'aan kor laguma sheegi karo hoos laguma sheegi karo midig laguma sheegi karo bidix laguma sheegi karo waa macduum waxaan jirin buu marka soo baxaya cumar ibnu cabdicasiis khaliifkii raashidka ilaah u naxariista wuxuu yidhi ninkii diintiisa intuu qur'aanka iyo sunnada ka taga dood diin ka dhigta buuhi akara tanaqul buui maalinba meel buu degi buui maalinba fikrad buu ka guuri tanuu u guuri tanuu ka guuri tanuu mawjuudun fii kulli makaan laga guuri bilaa makaanin baa loo guuray malaha mid saddexaadna waa loo guuri doonaa ayib aan ka gudubno marka warkaasi waa waa yani waxa weeyaan uun lawaasimta baatilka ka laasimaysa ilaahay meel walbuu joogaa inaan tilmaannoon buu qasadku ah wuxuu yidhi wasamictu waxaan maqlay buu yidhi alxaakima baan maqlay abaa cabdillaahi alxaafida ahaa fii kitaabihi taariikh aladii kitaabkaasoo jamacahu uu kulmiyey liahli naysaabuura uu u kulmiyey wa fii kitaabihi macrifati alxadiid alladayni labadaa kitaaboo jamacahumaa uu kulmiyey walam yusbaq aanan looga hormarinna ilaa milihimaa labadooda wax la midana aan looga hormarin yaquulu isagoo le baan maqlay yani waxa weye macrifat lxadiidna waa kitaabkii musalaxa ahaa kitaabka taarikhduna waa kitaabkiisa caanka isagana waa laba kitaab waaweyn yaquulu isagoo le baan maqlay samictu waan waxaan maqlay abaa jacfar baan maqlay muxamed ibnu saalix ibni hani aha waa nin iqa yaquulu isagoo samictu waxaan maqlay abaa bakrin muxamed ibnu isxaaq ibni khusayma imaam la'ima yaquulu isagoo leh man lam yaqul ruuxaan dhihin biana allaha alle caza wajalla calaa carshihi carshigiisa korkiisuu ahaaday ruuxaan dhihin qad istawaa wuu ka saramaray biana allaha alle calaa carshihi carshigiisa korkiisa ayuu qad istawaa ka saramaray ruuxaan dhihin fowqa sabci samaawaatihi samaawaatkiisa toddobadaa korkooda fa huwa ruuxaasi kaafirun waya mid ku gaaloobay birabbihi rabbigii buu ku gaaloobay buuhi xalaalu dami dhiiggiisuna waa xalaal buuhi yustataabu towbad baa la weydiin war ilaahay meel walbuu joogaa iyo makaan la'aan buu jiraa ka toobadkeen baa la dhihi ka noqo fa in taaba hadduu soo noqdo ka noqdo arrinkaa isagaa falamru waadix waay arrintu markaa waa iska cadda faraa laga qaaday wailaa hadduu diido oo ku adkaysto duribad waa la garaaci buuhi cunuqahu luquntiisa luquntaa lacloocasan bui markaas qoortaa laga goynaya leanna waa murtad waay waa gaal markaas saasuu le manaa wa ulqiya weliba waa la ridi buu idhi calaa bacdi almazaabili qashinqubiyada qaarkood baa lagu dhex tuuri buui baktigiisa marka la dilo qoorta laga goyn la aasi maayo inta la qaado baktigiisa qashinqubka qaarkii lagu darayaa buui masaabiltu waa jamcu masbala masbaladana waxaa la yidhahda meesha saxrada iyo xoolaha saaladooda iyo qashinka iyo lagu dadaadiyaa la yidhahda ayib wa ulqiya waa la ridi buuhi calaa bacdi almasaabili baa lagu ridayaa qashinqubyada qaarkood ayaa lagu tuurayaa xataa laa yata'adaa ilaa ayna ku dhibaatoonin almuslimuuna muslimiintu sayna ugu dhibaatoonin wala almucaahaduuna iyo gaalada ballanta lagula jira toona si aynan ugu dhibaatoonin binatni raa'ixati jiifati ah, baktigiisa urkiisa urkaa qarhmuunkiisa sayna ugu dhibaatooninbu ah, yacni muslimiintu sayna urkiisa waxa ka soo ururaya qarhmuunkiisa ugu dhibaato muslimiinta keliya miya maya ee gaalada xataa dowladda islaamka watale mucaahadiinta xataa yaa urkiisa loo diiday gaalada xataa inuu dhibaa la diiday urkiisa iirsado meeshaasuu geeyey alimaam muxamed ibnu khusayma caleyh raxmat ullah ayb wuxuu yidhi walaa yariuha xataa laa yata'adaa saynan ugu dhibaatoonin almuslimuuna muslimiintu walalmucaahaduuna iyo gaalada ballanta lagula jiro toona binatni raa'ixati jiifatihi baktigiisa yani raa'ixadiisii iyo yani waxaway urkiisa urka qarmuunkiisa si aysan ugu dhibaatoonin macnaha wa kaana wuxuu ahaanayaa maaluhu xoolihiisuna fay-an fay buu xoolihiisuna haniime ahaan baa laga dhigiyo bangiga dowladda iyo baytulmaalka lagu dari la dhaxli maayo laa yariuhu dhaxli maayo buuhi axadun ruux oo min almuslimiina muslimiinta ka midii dhaxli maayo limaada qaraabadiisii iyo carruurtiisii iyo dadkiisii iyo dhaxli maayo limaada limaada eh, id cilladu waxa weeye almuslimu muslimku laa yariu ma dhaxlo alkaafira gaalka ninkan ilaahay kor ma jiro waa gaal buu taaganya dadkiisaas ama dumarka iyo carruurtiiyo dadweynaha la dhashayna waa muslimiin hadday muslimiin yihiinna muslim iyo gaal isma dhexlaan inaysa isdhexlinna waa xadiiska nabiga sal lay slam kamaa qaala nabiyu nabigu su yidhi sal lay waslam laa yariu ma dhaxlo almuslima muslimka laa yariu ma dhaxlodhe almuslimu muslimku alkaafira gaalka wala walalkaafiru kaafirkuna ma dhaxlo almuslima muslimka ma dhaxlo buhaariy muslim baa soo saaray xadiidka min xadiidi usamat bni zayd isxaaq ibni husayma harawi baa kadalika fii dambi lkalaam kusoo saaray sheikhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay isnaadu hada alahari saxiix xamawiyada saasuu macnaha ku leeyahy aarkaasi muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma wuxuu muujinayaa ruuxuu ilaahay sifadiisa istiwaha diidaayey inuu gaal yahay kufrigaasi weliba inuu yahay kufri naaqil ah oo mukhrij can ilmilla ah inuu yahay buu tilmaamaya macnaha ayb sidaa imaam ibnu khusayma caleyh raxmatullahi uu ku tegey waxaa la qaba culimmada salafka qaar ka mida la qaba oo sifada ruuxii khaas sifatu listiwa inuu kaafir yahay oo uu gaal yahay muslimiintana aan lagu tirinaynin ayb moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma waa min kibaari a'immati ashaaficiya shaaficiyada lagu gabanayo lagu dhuumanayo ee markii xaqu u yimaadana laga leexanayo marka kaleetana la sheeganayo a'immadoodii wey waxa sidan leh weliba waxa weeyaan waa min asxaabi alwujuuh fi lmadhabi ashaafici afartan nin ee muxamadiinta la yidhaahdo ee asxaabu lwujuuh fi lmadhabi ashaafici ah afartoodaba isku qowl bay ka leeyihiin mas'aladan ah istiwaa'ullahi calaa carshihi imaamkoodii oo imaamu shaafici ah baa uga horreeyey isaguna aimmadaa kaleeto uga horreeyey waxaan u tegi doonnaa insha allahu tacaala abulxasan alashcari iyo raggii isagana uga dambeeyey madhabka ashcariga laftoodii qowlkoodii baan isagana u tegi doonaa oo meeshaa mari doona bal ninka maanta taagan ilaahay meel walbuu joogaa caqiidada odhanaysa ilaahay kor buu jiraa ibnu taymiya la yimid ama ina cabdilwahaab iyo wahaabiya la timid ninka taagan warkiisaan doonayna inayna ka salgaadhno inuusan shaqo ku lahayn ibnu taymiye iyo ibnu cabdilwahaab toona wax looga horreeyo salafkii uun taqriiriyeen inay soo guuriyeen ragga taqriirinayana inay a'immadii shaaficiyada iyo ashaaciradii raggii ta'siiskoodaba lahaaba abulxasan ashcari oo ninka madhabkuba u nusba sheeganayo yaan biidn illaahi kutubtiisii laftoodii baan kasoo gurinaa bisafaatiha iyagii laftoodii baan isoo hordhigi doonaa insha allahu tacaala mid mid kutubta uu kuleeyahy laftooda marka intaa inoogu ekaato insha allah tacala hada bilahi tawfiiq wa sal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wslem